بsم الlh الرحمن الرحيم الحمd لله رب العاalمين وصلى الله وسلم على نبيinا محمد وعلى آله وصحبه وسلم qال المؤلف رحimه الله الxadيiث الثاني عشhر xadiiska labiyo tobnaad عن أbي هريرة رضي الله عنه qاala wuxuu yihi qاla رsuuل الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الmؤmiن الqawiy muؤminka iimaankiisu uu xoog badan yahay ay qawiy الإimaan khayrun waa ka fiican yahay wa axabu ila allah ilaahayna wuu ka jecel yahay min almu'min adaciif mu'minka iimaankiisu uu taag daran yahay adaciifu liimaan dacfiga iyo quwada xadiiska uu ka hadlaa waa dacfiga iyo quwada iimaanka ku dhacda ee jidhka laga hadli maayo wa fii kullin mid kasta oo min almu'mini alqawiy wadaciif khayrun khayr ahaaday marba hadduu mu'min yahay ama iimaankiisu daciif ha ahaado ama qawi ha ahaadee khayruu leeyahay marba hadduu mu'min yahay khayraa dhexdiisa ahaaday ixris ku dadaal qof yahow calaa maa yanfacuka wixii wax kuu tara ah adduun iyo aakhiro ku dadaal waxaan wax kuu tarayna iska dhaaf wastacin billaah ilaahay kaasho walaa tacjasa caajisin wa in asaabaka shay-un hadduu wax kugu dhaco oo musiibo ah falaa taqul ha dhihin low annii facaltu kada haddaan sidaas yeeli lahaa kaana kada wa kada sidaas iyo sidaasay noqo laheed ha dhihin walaakiin hahaatee qul waxaad tidhaahdaa qadara allah ilaahay baa qadaray wamaa shaaa facal wuxuu doonana wuu sameeyey fa inna low sababtuna waxay tahay kelimada low ah taftaxu waxay furtaa camala shaytaan shaydaanka shaqadiisa ayay albaab u tahay inuu qofka ka shaqaysto albaabka uga aadan waa lowdaas haddii lowda uu isticmaalo addoonkii waxaa ka shaqaysanaya shaydaan rawaahu muslim muslim baa wariyey haada alxadiidu xadiidkan ishtamala wuxuu koobtay calaa usuulin cadiima usuul waaweyn iyo wa kelimaatin jaamica iyo erayo macaani badan soo koobaa fa minhaa waxaa ka mid a usuushaas iyo kelimaadkaas ihbaatu lmaxabbati sugitaanka jacayl la sugo sifatan asagoo sifaa lilaahi ilaahi loo sugo sifaadka allaah uu isku sifeeyey nabiguna ku sifeeyey sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalam waxaa ka mid a sifatu lmaxaba inuu ilaahay acmaasha wan wanaagsan uu jecel yahay acmaashaas dadka sameeyana ilaahay inuu jecel yahay wa annahaa iyo sifadaas maxabbada ah mutacalliqatun inay ku tacalluqdo bimaxbuubaatihi afcaasha uu ilaahay jecel yahay ayay ku tacalluqdaa waxa ilaahay uu jecel yahay ayay sifadaas maxabada la yidhaahdo ku tacalluqdaa wa biman qaama biha iyo qofka ku sifooba allah marka wuxuu jecel yahay acmaasha iyo tilmaamaha qeyb ka mid ah iyo qofka acmaashaas iyo tilmaamahaas ku sifooba acmaasha ilaahay uu jecel yahay waxaa ka mid ah silatu raxim waa camal ilaahay uu jecel yahay qofka ku sifoobana ilaahay waa jecel yahay marka ashkhaasna ilaahay waa jecel yahay acmaalna waa jecel yahay labadaba wa biman qaama biha wuxuu la jeedaa ashkhaasta ku sifooda acmaasha noocaas ah wa dalla sidoo kale wuxuu tusiyey xadiisku calaa annaha tatacallaqu biiraadatihi wa mashii'atihi maxabadaas inay ku tacalluqdo oo ay ku xiran tahay iraadada ilaahay iyo doonistiisa yuxibu man yashaa wa yubqidu man yashaa wa aydan sidoo kale tatafaadal maxabada ilaahay uu ashkhaasta jecel yahay way kala sarraysaa oo jacaylka allah uu jecel yahay abubakrin radia allaahu canhu jacaylkaasi wuu ka sarreeyaa jacaylka bacdu saxaaba uu jecel yahay liannahu afdal minhu maxaa yeele uu ka fadli badan yahay famaxabatuhu ilaahay jacaylkiisa lilmu'mini alqawiy uu jecel yahay acdamu waa ka weyn tahay min maxabatihi jacaylkiisa lilmu'min adaciif uu jecel yahay inkastoo labadoodaba ilaahay uu jecel yahay saas daraaddeed nabigu wuxuu ka cabiray wa axabu ila allah oo ismu tafdiil ah wadalla alxadiidu sidoo kale xadiidka wuxuu tusiyey calaa ana aliimaana iimaanka yashmalu inuu kooba alcaqaa'id alqalbiya caqaa'ida qalbiga ah iyo walaqwaal aqwaasha iyo walafcaal afcaasha kamaa huwa madhabu ahli sunnati waljamaaca sida madhabka ahlusunna waljamaaca uu qabo waana soo sheegnay iimaanka inuu shamlinaa alqowl walcamal qowl lisaan wa qowl lqalbi camal lqalbi wa camal aljawaarix fa ina aliimaana iimaanka bidcun wa sabcuuna shucba waa dhowr iyo toddobaatan qaybood aclaaha shucabtaas midda ugu sarrayso qowlu laa ilaaha ila allah waa inuu qofku qiro allaah maane macbuud kale oo xaq ah inuusan jirin wa adnaaha midda ugu hooseysana imaadatu aladaa cani اطariiq waxyaabaha dadka dhiba waa in jidka laga leexiyo walxayaau xishoodku shucbatun minhu waa qeyb iimaanka ka mid ah xadiidkan waxa uu muujinaa nabiga laga wariyey sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalam iimaanka inuu isugu jiro qowl iyo ficil labadaba qowlka waa meesha uu leeyahay aclaaha qowlu laa ilaaha ila allah wa qowlu lisaan ficilna waa isugu jiraa ficilkaasoo u qeybsama ficlu ljawaarix iyo ficlu lquluub imaadat ladaa can ariiq waa ficlu ljawaarix waana qeyb iimaanka ka mid ah waxyaabaha dadka dhiba oo jidka laga leexiyo waa ficil jawaarixdu ay qabato iimaankuuna ka mid yahay alxayaa waa min afcaali lquluub nabiguna sala allahu alayh wala ali wasalam wuxuu sheegay inuu yahay qeyb iimaanka ka mid ah wa haadihi shucabu qaybahan alatii tarjicu ila alacmaali albaatina oo u laabanaya acmaasha baatiniga acmaalu lquluub iyo wadaahir acmaalu jawaarix kulluhaa min aliimaan iimaankay ka mid tahay faman qaama bihaa qofkii ku sifooba ayada xaqa alqiyaami ku sifoobid xaqeeda qofkii u istaaga istaagga xaqiisa ah wa kamala nafsahu naftiisana ku dhammaystira bilcilmi naafic cilmi waxtar leh iyo walcamali saalix iyo camal fiican wa kamala gayrahu dadka kalena ku dhammaystira bitawaasii bilxaqi inuu xaqa u dardaarmo isaga markuu intaas uu sameeyo gayrkiisna u dardaarmo xaqa watawaasii bisabri iyo isu dardaarmid sabarka la isu dardaarmo fa huwa almu'minu alqawiyu waa mu'minka iimaankiisu uu xoogga leeya aladii xaaza kaas oo ku guulaystay aclىa maraatib اliimaan iimaanka maraatibtiisa midda ugu saraysta ugu sarraysa ayuu ku guulaystay waman lam yasil ilaa hadihi اmartaba qofkii darajadan aan gaarin fahuwa almu'min الضaciif waa mu'minkii iimaankiisu uu taagta darnaay wa haadaa min adilati salaf kan wuxuu ka mid yahay adilada salafku ay u haystaan ana aliimaana yaziid wayanqus iimaanku inuu marna kordho marna inuu isdhimo wadalika bixasabi culuumi aliimaani wa macaarifi waxayna ku xidhan tahay siyaadadiisa iyo nuqsaantiisa hadba qofka inta uu iimaanka culuum ka haysto iyo macaarif aqoon intuu u leeyahay wa bixasabi acmaalihi iyo acmaashiisa man kaana acraf biاllaah fa huwa aclىa iimaana min gayrihi wa afdal iimaan min gayrihi qofba intuu allaah kaaga aqoon badan yahay iimaankiisu kaaga waa ka xoog badan yahay waana ka sarreeyaa waana ka zaa'idsan yahay acmaashiisa ama acmaalulquluub ha ahaato ama acmaalujawaarix ha ahaato intuu kaa camal badan yahayna waa kaa iimaan badan yahay iimaanka marka siyaadadiisa acmaashana way keentaa macaariftuna way keentaa iyo aqoonta qofku ilaahay iyo rusushiisa iyo diinkiisa uu leeyahay haddaba liimaan qur-aanka waa ku soo aroortay laakiin nuqsaanta iimaanka qur-aanka kuma soo aroorin axaadiista nabigana sala allahu calayhi waala ali wasalam meelo meelo ka a ayuu ku ishaaray laakiin waxa qur-aanka si toosa ugu soo arooray waa ziyaadat liimaan liyasdaaduu iimaanan maca iimaanihim iyo fazaadahum iimaanan haddaba qur-aanka hadduu sheegay iimaanka inuu ziyaado nuqsaanta xaggee laga keenay waxaa laga keenay shayga ziyaado aqbala waa inuu markii hore naaqis ahaa shay markiisii hore buuxay ziyaado ma aqbalaa hadduu markiisii hore buuxay yaqbalu ziyaada ma yaqbal hadduu marka ziyaado aqbal in wax lagu kordhiyo macnaheedu waa inuu marka naaqis ahaa nuqsaantuna marka waxay ka laazimeen ziyaadada wa hada al asalkan qad dalla calayhi alkitaabu kitaabkaa tusiyey wasuna fii mawaadic kaiira walamaa faadala annabiyu sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalam nabigu markuu kala fadilay bayna almu'miniin qawiyihim wa daciifihim midkooda xooggale iyo midkooda daciifka ah khashya nabigu wuxuu ka cabsaday min tawahumi alqadxi fi lmafduul midka laga fadli badan yahay oo ah mu'minka daciifka ah in dadka qaar ay ismoodsiiyaan oo iska iska dhaadhiciyaan inuu yahay nin meel looga dhacay tawahumi alqadxi in la iska dhaadhiciyo in meel looga dhacay filmafduul ninkii laga fadli badnaa oo ah muminkii daciifka ahaa fa qaala wuxuu yidhi wa fii kullin khayr dhammaantoodba khayray leeyihiin si aan loogu malaynin muuminka daciifka inuusan khayr lahayn buu nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wala ali wasalam asna khayruu leeyahay wa fii hada alixtiraaz ixtiraaskan nabigu uu ka ixtiraazay tawahumkaa si uusan u imaanin iska ilaalintaa nabigu iska ilaalina tawahumka noocaas ah faa'idatu nafiisa waxaa ku jirta faa'iido qaali ah wahiya waxay tahay anna calaa man faadala bayna alashkhaas qofkii kala saro marinaa laba qofood ashkhaas qofka raba inuu kala saro mariyo zayd iyo camar oo kale awil ajnaas ama raba inuu jinsi jinsi kale ka saro mariyo tusaale ahaan jinsulcarab inuu ka saro mariyo jinsulcajam aw il acmaal ama raba inuu acmaasha kale saro mariyo oo uu yidhaahdo camalkaani camalkan waa ka fadli badan yahay waxaa korkiisa ah an yadkura inuu sheego wajha atafdiili wa atafdiil waa isku mid ah labadan shaksi ama labadan jinsi ama labadan camal meesha ay ku kala fadli badan yihiin waa inuu sheego oo uu yidhaahdo tusaalahan iimaankay ku kala sarreeyaan camalka saalixay ku kala sarreeyaan salaaday ku kala sarreeyaan waa inuu sidaas yidhaahdo nabigu sala allahu calayh wacala ali wasalam labadan qofood midka qawiga iyo midka daciifka waxay ku kala sarreeyaan waa sheegayo waa iimaanka saas daraaddeed wuxuu yidhi almu'minu alqawiyu khayrun waaxabu ila allah min almu'min adaciif wayaxtarizu bidikri alfadli almushtarak bayna alfaadili waalmafduul haddana waa inuu sheego fadliga ay leeyihiin midka faadilka ah oo la saro mariyey iyo midka mafduulka ah oo ah kii la hoos mariyey oo kan laga saro mariyey almafduul waa midka laga fadli badan yahay faadilkuna waa midka fadli badan qadri mushtaraka sooma labadoodaba qadarkaas mushtaraka waa inuu sheego oo uu yidhaahdo tusaale ahaan labadooduba inkastoo kani uu fadli badan yahay oo kan uu ka fadli badan yahay laakiin labadooduba iimaanay leeyihiin ama labadooduba khayray leeyihiin ama labadooduba waa fiican yihiin oo inuu saa ku daro lianlaa yatadaraq alqadxu si uusan ugu soo dhuuman meel ka dhac ila lmafduuli midkii laga fadli badnaa wa kadalika fi ljaanibi alaakhar sidoo kale dhanka kale idaa dukirat maraatibu shari walashraar haddii la sheegaa sharta darajooyinka ay kala leedahay iyo dadka asxaabu sharta ah sida ay darajooyin u kala leeyihiin oo sharta ugu kala dheereeyaan wa dukira atafaawutu baynahumaa kala sarrayntoodana la sheego fayanbagii bacda daalika markaas kadib waxaa fiican an yudkara alqadru lmushtarak baynahumaa qadarka midka sharta ku dheereeya iyo midka laga shar badan yahay qadarka mushtaraka waa inuu sheego oo u yidhaahdo labadooduba khayr ma laha labadooduba waa xun yihiin inkastoo ay kala shar badan yihiin alqadru lmushtarak waa in la sheego min asbaabi alkhayri ha ahaado aw ishari ha ahaado alqadru lmushtarak waa in la sheego wa hada kahiiru fi lkitaabi wa sunna kitaabka iyo sunnada waa ku badan yihiin wa fii hada alxadiidi waxaa ku jirta anna almu'miniina mu'miniinta yatafaawatuuna fi lkhayriyati inay khayrka ah inkastoo labadooduba khayr ay leeyihiin haddana khayrkaas inay ku kala dheereeyaan wa maxabat illaah jacaylka ilaahayna inay ku kala dheereeyaan oo ilaahay qeyb ka mida uu jecel yahay akhar min hayrihim waalqiyaam bidiinihi sidoo kale diinkiisa in loo istaagana ay ku kala dheereeyaan wa annahum fii daalika darajaat mu'miniintu arrinkaas khayriyada iyo maxabada iyo alqiyaamu bidiinihi darajooyin bay kala joogaan isku darajo ma aha walikullin darajaatun mimaa camiluu mid kastoo ayaa ka mid ah darajooyin baa u sugnaaday wixii ay sameeyeen xaggoodana uga ahaaday wayajmacuhum mu'miniinta waxaa soo uruuriya halaaثatu aqsaamin saddex qaybood ayay isugu yimaadaan alsaabiquuna ila alkhayraat kuwa khayrka u hormaray oo la gaari waayey wa hum aladiina waa kuwii qaamuu bilwaajibaati waajibaadka la yimaadeen waalmustaxabbaati iyo wixii sunnooyin ah wa tarakuu lmuxaramaat wixii xaaraana ka tageen walmakruuhaat iyo wixii makruuh ah wa fuduula almubaaxaat sidoo kalena shayga mubaaxa ah iska badintiisa iska dhaafeen shayga mubaaxa iska badintiisu marka qaarkood qofka dhib uu u keenaa tusaale ahaan cuntada waa iska mubaax inuu cuno qofka hadduu iska badiyo dhibay u keenee cabitaanka waa sidoo kale dhib uu keenaa hurdada waa shay mubaaxa qofka hadduu iska badiyo dhibay u keenee wa kamaluu oo dhammaystireen maa baasharuuhu min alacmaal wixii ay qabtaan oo camal ahna dhammaystiraa oo sugaa watasafuu bijamiici sifaati alkamaal oo ku tilmaaman ama ku sifoobay tilmaamihii kamaalka ama tilmaamihii dhammaystirnaanta oo dhan ku sifoobay qoladaas waa qolada ugu sarraysa waana qolada muxsiniinta ah waa muxsiniintii uma almuqtasiduun haddana waxaa ku xiga kuwa dhexdhexaadka ah aladiina اqtasaruu cala alqiyaami biاlwaajibaat wa tarki اlmaxduuraat waana kuwa ku gaabsaday inay waajibaadka ilaahay fuliyaan maxduuraadkana ay ka tagaan laakiin mustaxabbaatna lama imaan makruuhaatna kama tegin uma addaalimuuna lianfusihim haddana waxaa ku xiga kuwa naftooda dulmiyey aladiina khalatuu camalan saalixan wa aakhara sayi'an kuwaasoo isku daray camal fiican iyo camal xun maxay daalimiin ku noqdeen ama waajibay ka tageen ama muxaramay sameeyeen saddexdaas qaybood mu'miniintu marka saddexdaas qaybood ayay isugu jiraan haddaba kuwa ugu horeeya waxaan dhahnay waa muxsiniin qolada muqtasidiinta ahna waa qolada mu'miniinta ah qoladan daalimiinta ahna waa kuwa muslimiinta la yidhaahdo ee aan mu'min lagu idlaaqi karin sababtaan loogu idlaaqi karinna waxay tahay kabiirada ay sameeyeen darteed ayaa u diiday in lagu idlaaqo isma aliimaan oo saddexdaas qaybood uu yidhi haddaba aayaddii qur-aanka allah waa ti u lahaa uma awratna alkitaaba aladiina istafayna min cibaadina fa minhum daalimu linafsi wa minhum muqtasid wa minhum saabiqun bilkhayraat aayaddaasuu ka soo qaatay aqsaamtan wa qowluhu hadalka nabigu lehi sala allahu alayhi wala alih wasalam ixris calaa maa yanfacuk wastacin billaah kalaamun jaamicun naafic waa hadal macno badan soo aruurin oo waxtar leh muxtawin wuxuu wataa oo uu ka kooban yahay calaa sacaadati dunya waalaakhira liibaanta adduunyo iyo midda aakhiro wاlumuuru الnaafica arrimaha waxtarka leh qismaani waa laba qaybood umuurun diiniyatun wa umuurun dunyawiya qofka waxa waxutaraa wax diiniyana waa noqon karaan wax dunyawina waa noqon karaan diinkiisuu waxutaraa ama adduunyadiisuu waxutaraa waalcabdu muxtaajun ila dunyawiyati addoonku waxa adduunyada ku saabsan waa u baahan yahay kamaa annahu muxtaajun ila diiniyati sida arrimaha diinkiisa waxutaraa ugu baahan yahay famadaaru sacaadatihi liibaantiisu meesha ay ku dul wareegane wa tawfiiqihi iyo towfiiqdiisa cala alxirsi waa inuu ku dadaalo walijtihaad cala alumuuri annaafica arrimaha waxtarka u leh minhumaa min umuuri diinihi wa umuuri dunyaah arrimaha waxtara oo arrimo adduunyo ah ama arrimo diin ah waa inuu ku dadaalo markaas sacaadadii adduunka iyo tii aakhiraba u hayaa maca alisticaanati billaahi tacaala asagoo ilaahay kaashana famataa xarasa alcabdu markii addoonku uu ku dadaalo cala alumuuri annaafica waijtahada fiiha oo xoogga uu saaro wa salaka asbaabahaa waddooyinkeedii uu maro iyo wa turuqahaa waa isla mide wastacaana birabbihi rabbigiis uu kaashado fii xusuulihaa helitaankeeda iyo wa takmiilihaa dhammaystirideeda kaana dalika kamaalahu kaasi wuxuu ku tusinaa kaamilnimadiisa iyo wa cunwaanu falaaxihi iyo liibaantiisa cunwaankeeda wamataa faatahu wamataa faatahu waaxidu min hadi lumuuri halaatha addoonka saddexdan arrimood oo aan soo sheegnay mid ka mid ah haddii ay ka tagto saddexda arrimood oo aan soo sheegnay faatahu min alkhayri bixasabiha khayrkaasna waxaa dhaafay arrimahaas inta uu ka tegay in lamidaha khayrka dhaafaasna faman lam yakun xariisan cala alumuuri naafica qofkii aan ku dadaalin arrimaha waxtarka leh bal kaana kaslaanan ee noqda nin wehsi badan bal kaana kaslaana keliya inuu dhaha ficneed sababtoo ah kaslaan waa gayru munsarif saas daraaddeed waa in sarfiga marka laga dhaafo bal kaana kaslaana keliya waa in la dhaho cadshaan iyo kaslaan iyo waxyaabaa la midka waa kayru munsarif bal kaana noqda kaslaana nin wehsi badan lam yudrik shay-an ma haleelaayo waxba falkasalu wehsida huwa aslu lkhaybati waalfashal qofka inuu fashilmo iyo inuusan waxba gacanta ku dhigin oo uu hoogo waxaa asal uu leeyahay wehsida falkaslaanu qofka wehsida badan laa yudriku khayran gaari maayo khayr walaa yanaalu makrubatan wax sharaf ahna gaari maayo walaa yaxdaa bidiinin walaa dunyaa adduunna gacan ku dhigi maayo wax diin ahna gacan ku dhigi maayo mid kastoo ka mida ah dadaal uu u baahan yahay wamataa kaana xariisan laakiin wamataa kaana xariisan laakiin markuu yahay nin dadaal badan walaakin calaa kayri lumuuri naafica hadduu dadaal badan yahay laakiin arrimihii waxtarka lahaa waxaan ahayn uu ku dadaalo waqtigiisa uu ku bixinaa imaa calaa umuurin daara wuxuu ku dadaalaahi waa arrimo asaga dhib u keenaa ow mufawitatin lilkamaal ama haddii kaamilnimadii ayay wax u dhibee waxaan uu ku dadaala hadday doonaan daara ayaysan ahaanin laakiin kaamilnimadii ayay wax u dhimee kaana hamaratu xirsihi lkhayba natiijada dadaalkiisu wuxuu noqonaa khayba inuusan waxba gacanta ku dhigin wa fawaati lkhayr khayrkana inuu dhaafo wa xusuuli shari waadarar iyo inuu helo shar iyo dhib fakam min xariisin calaa suluuki turuqin badanaa nin ku dadaala inuu waddooyin maro iyo axwaalin xaalado badan hayri naaficatin oo waxtar aan lahayn lam yastafid min xirsihi oo dadaalkiisii aan ka faa'iidin ila tacab waxaan daal ahayn maani waxba kale aan ka faa'iidin iyo walcanaa iyo dhib iyo washaqaa nasiib daro waxaan ahayn aan ka faa'iidin uma idaa salaka alcabdu aduruqa annaafica intaa kadib addoonku waddooyinka waxtarka leh hadduu maro waxarasa calayha oo uu ku dadaalo waijtahada fiiha lam tatima lahu u taam noqon mayso ilaa bisidqi lujuu'i ila allah ilaahay magangeliddiisa inuu ka dhabeeyo maahane si kale ugu suurageli maydo walisticaanata bihi ilaahay inuu kaashado calaa idraakiha duruqdaas naaficada ah gaaritaankeedana ilaahay u kaashado iyo wa takmiiliha dhammaystiriddeeda wa yattakila calaa nafsii waa inuusan naftiisa isku hallayn oo uusan dhihin aqoonteediina waa leeyahay dhaqaalaheediina waa haystaa awooddii jir ahaaneedna waan leeyahay tusaalahaan waa inuusan dhihin oo inuusan naftiisa isku hallayn addoonku si kasta oo uu aqoon u leeyahay ama dhaqaalo uu u haysto waa inuusan ilaahay uusan ka maarmin rabbigiis waa inuusan ka maarmin mana ka maarmi karo mar kasta waa inuu ilaahay kaashado saas daraaddeed salaada markasta qofka uu tukana waxaa ku jirta inuu ilaahay kaashanaa iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin isticaanadaas oo ah isticaana fii umuuri dunyaa wa umuuri diin labadaba inuu ilaahay u kaashado waanlaa yatakila calaa nafsihi wa xawlihi iyo xeeladihiisa waa inuusan isku hadlayn wa quwatihi iyo awoodiisa bal yakunu ictimaaduhu taammu bibaطinihi wa daahirihi calaa rabbihi waxa uu ku tiirsan yahay tiirsanaan buuxda baatin ahaan iyo daahir ahaan waa inuu allah ahaado fabidaalika tahuunu calayhi almasaacib hadduu ilaahay kaashado waxyaabihii cuslaa ee adkaa ee hortiisa yilay waa u fududaanayaan tahuunu calayhi waa u fududaanaya almasaacib wixii adkaa wa tatayasaru lahu laxwaal xaaladuhuna waa u sahlanaanayaan wa tatimu lahu nataa'ij waxaana u taam noqonaya natiijooyinkii iyo wathamaraati ayiba iyo midhihii fiicnaa fii amri ddiin wa amri dunyaa laakinahu fii hadihi alaxwaal laakiin xaaladahan muxtaajun wuxuu u baahan yahay bal mudarun gaayat alidraar inuu u baahan yahay iska dhaafe wuxuu ku qasban yahay qasbanaan meesha u dambaysa ilaa macrifati lumuuri naafica marka hore waa inuu yaqaano maxaa wax tar leh allatii yanbaqi alxirsu calayha oo ay fiican tahay inuu ku dadaalo waljiddu fii talabihaa raadinteedana uu xoogga saaro allah inta uusan kaashan ka hor umuuraha nafciga leh waa inuu yaqaano markaas kadib ilaahay waa inuu u kaashado aqoonteedii waa inuu leeyahay falumuuru naafica fi ddiin umuuraha ama arrimaha waxtarka le diinka dhexdiisa tarjicu ilaa amreyni laba arrimood ayay u laabtaan ayaa asaas u ah cilmu naafic wa camalun saalix ama alcilmu naafic cilmiga waxtarka le miya fa huwa alcilmu lmusaki lilquluubi waalarwaax waa cilmiga nadiifiya quluubta iyo arwaaxda qofka qalbigiisa iyo ruuxdiisa almuhmir lisacaadati daarayn oo midho dhaliya oo keena midho ah qofka inuu labada daaroodba ku liibaano cilmiga midhaha noocaasa keena ayaa cilmi naafic ah wa huwa maa jaa bihi rasuulu cilmiga naafica waa wixii nabigu la yimid sala allahu alayhi wala ali wasalam min xadiidin oo xadiid ah wa tafsiirin iyo tafsiir aayad la fasiraa ah wa fiqhin iyo fiqhi ama xadiid laga keeno ama aayad laga keeno wamaa yuciinu calaa dalika min culuumi alcarabiyati iyo wixii kitaabka iyo xadiiska gacan kugu siin lahaa fahamkooda ah culuumta carabiga bixasabi xaalati alwaqti waalmowdic aladii fiihi linsaan waxayna ku xidhan tahay waqtiga qofka uu joogo iyo meesha markaas uu joogay ku xidhan tahay wa tacyiinu dalika yakhtalifu biikhtilaafi alaxwaal in loo kala cayino sida ay u kala horeeyaanna waxay ku xidhantuhu leeyahay xaaladaha marka qofkaas uu ku sugan yahay walxaalatu taqriibiya laakiin haddaan soo dhoweyno haddii la soo dhoweeyo sida loo kala hormarinaa an yajtahida taalibulcilmi qofka ardayga waa inuu ku dadaalo fii xifdi mukhtasarin min mukhtasaraati alfan alladii yashtaqilu fiih waa inuu ardaygu ku dadaalo inuu xifdiyo oo uu dusha ka qabto kitaab mukhtasar ah oo ka mida kutubta mukhtasarka ah ee fanka uu markaas rabo inuu barto tusaalahaan hadduu rabo inuu fiqhi barto waa inuu marka hore kitaab mukhtasara uu ka xifdiyo hadduu usuulu fiqhi rabo kitaab mukhtasara waa inuu ka xifdiyo naxwo hadduu rabo kitaab mukhtasara waa inuu ka xifdiyo iyo wixii la mid ah faidaa tacadara hadday suuragal noqon weyso ou tacasara calayhi xifduhu ama ay ku cuslaato inuu xifdiyo xifduhu lafdan lafdi ahaan inuu u xifdiyo hadday ku cuslaato ama ay u suurogeli weydo falyukarirhu kahiiran in badan ku celceliyo mutadabbiran limacaaniihi isagoo macaanidiisa iyo ujeedooyinka alfaadan fiirfiirinah xataa tarsakha macaaniihi fii qalbihi ilaa alfaada kitaabkaas ku qoran ujeeddada laga leeyahay ay qalbigiisa ay saldhigato oo si fiican uu fahmo uma yakuunu baaqii kutub hada alfanni markuu kaas xifdiyo ama lafdi ahaan ha u xifdiyo ama macnaaan ha u xifdiyo lafdi ahaan hadduu xifdi waayo waa inuu akhrintiisa ku dadaaluu leeyahay si hadhowdii macaanidiisa si fiican intuu u fahmo uu macnihiisii qalbiga ku haysto lafdi ahaanba hadduu doono yuusan u hayn uma takuunu baaqii kutub hada alfanni fankan kitaabka uu xifdiyey marka laga soo tago kuwa kale waxay noqonayaan kaالtafsiiri والtawdiix والtafriic lidalika اlasl aladii carafahu adrakahu kitaabkaas asalka ah ee uu fahmay ama uu xifdiyey ayay waxay u noqonayaan tafsiir fasirid ama tawdiix caddayn ama tafriic wixii uu xifdiyey furuucdiisii ay u noqonayaan uu leeyahay kitaabu xifdiyey soo ma aha kutubta kaleoo ka soo hartay tafsiir iyo tawdiix iyo waxay noqonayaan kaas furuucdiisii wax sharxa iyo wax kaas kasii kasii tafriiciye wax lamidahay u noqonayaan alladii kaasoo carafa uu gartay wa adrakahu uu fahmay fa ina alinsaana qofka insaanka idaa xafida alusuul hadduu usuusha xifdiyo wasaara lahu malakatun taama fii macrifatihaa uuna yeesho awood taam ah awood dhammaystiran uu u yeesho fii macrifatiha usuushaas garashadeeda haanat calayhi kutubu lfanni kulluhaa kutubta fankaas ka hadle oo dhan waa u sahlanaahe sikaaruhaa wa kibaaruhaa ama kutub yar ha noqdeen ama kutub waaweyn waman dayaca alusuul qofkii usuusha dayaca xurima alwusuul qofkaas waxaa laga qadiyaa inuu meel dheer gaaro meelna tegi maayo waa laga qadinaa xirmaanaa ku dhaca faman xarasa calaa hada aladii dakarnaahu qofkii ku dadaalay midkaan aan soo sheegnay wastacaana bilah ilaahay kaashada acaanahu llah ilaahay waa u kaalmeeyaa wa baaraka lahu fii cilmi cilmigiisana u barakeeyaa wa طariiqahu aladii salakahu wadada uu marayna ilaahay waa u barakeeyaa waman salaka fii طalabi اlcilmi gayra hadihi اطariiqa الnaafica qofkii mara طalabulcilmiga u mara gayra hadihi اطariiqa الnaafica waddadaas aan soo sheegnay waddo aan ahayn oo meelaha kore ka bilaaba oo waxa kala farfarcinaahoo intaasoo masale kasta farci u samayna qofkii ka bilaaba faatad calayhi alawqaat waqtiyadoo dhan waa ka tegayaan walam yudrik ila alcanaa waxaan daal lahaynna gaari maayo yani waxaan dhib ahayn ila alcanaa waxaan dhib ahayn gaari maayo kamaa huwa macruufun bitajriba ra-du waa hoos dhigan tahay qallabahu taqlibatan ay la mid tahay wa basarahu tabsiratan markaraada waa in loos dhigo kamaa huwa macruufun bitajribati sida lagu ogaaday tajribada oo hore loo soo sharibay waalwaaqicu yashhadu bihi waaqica ayaana ka markhaati kacaa uu leeyahay fain yasara allaahu lahu mucalliman qofka noocaas ah ee waddadii ka lumay haddii ilaahay u sahlo mucallim yuxsinu ariiqata atacliim macallinkaasoo waddada dadka wax lagu baro yaqaana si fiican u yaqaana wa masaalika tafhiim iyo wadooyinka loo maro in ardayda wax la fahansiiyo tama lahu sababu lmuusilu ila alcilmi qofkaas waxaa u taam noqonaya sababtii cilmiga naafica uu ku gaari lahaa macallinkaas hadduu waayana canaagiisuu ku jiraa wa ama alamru haani arrinka labaad oo huwa alcamalu saalix fa huwa alcamalu waa camalka aladii jamaca alikhlaasa lilah camalkaasoo jamciya ilaah in loo khalis yeelo loo saafi gareeyo waalmutaabacata lirasuuli sala allahu calayhi waala ali wasalam nabigana la raaco oo raadkiisa aan laga leexan wa huwa ataqarubu ila allah waa in ilaahay loogu dhowaado biictiqaadi maa yajibu lilah in la ictiqaadiyo oo qalbiga lagu haysto wixii ilaahay u waajibay oo min sifaati alkamaal oo tilmaamo kaamila ah tilmaamaha noocaasaa ilaahay u waajibay wamaa yastaxiquhu iyo ilaahay wuxuu xaq u leeyahay calaa cibaadihi addoommihiisa uu xaq ugu leeyahay min alcubuudiyati oo addoonnimo ah oo in ilaahay loogu dhowaado wa tanziihihi ilaahay waa in laga hufo oo laga nasaho camaa laa yaliiqu bijalaalihi wixii weynidiisa aanu cuntamin oo laa'iq aan u ahayn wa tasdiiqihi ilaahay waa in la rumeeyo wa tasdiiqi rasuulihi rasuulkiisana waa in la rumeeyo fii kulli khabarin war kasta akhbara bihi oo nabigu uu sheegay camaa mada ummadihii naga horreeyana uu ka sheegay ilaa nabigu sala allahu alayh wala ali wasalam waxa uu la yimid ama waa amar ama waa nahyi ama waa khabar amarka wuxuu rabaa in la fuliyo nahyigana wuxuu rabaa in laga reebtoonaado oo laga fogaado khabarkana wuxuu rabaa in la rumeeyo waxaa nabigu ka warramay sala allahu alayhi wacalaa alihi wasalam waxaa ku jira ummadihii naga horreeyey akhbaar ku saabsan waxaa kaloo ku jira adduunyadan marka ay dhammaato akhbaar ku saabsan iyo qiyaamaha akhbaar ku saabsan kuwaas waxay u baahan yihiin in la rumeeyo wa camaa yastaqbilu iyo waxa soo socda can irusuli oo rusul ku saabsan waalkutubi oo kutub ku saabsan waalmalaa'ikati malaa'ig wa axwaali alaakhira iyo aakhiro axwaasheeda waljannati wannaar waalthawaabi waalciqaab wagayri dalika wixii soo raaca uma yascaa kadibna waa inuu ku dadaalo fiiha daa'imaa faradahu allaahu calaa cibaadihi wixii ilaahay addoommadiisa ku waajibiyey gudashadooda waa inuu ku dadaalo oo min xuquuqi illaahi ah wa xuquuqi khalqihi iyo makhluuqaadkiisa waxa xaq ayuu leeyihiin wa yukmilu daalika binnawaafil waa inuu ku dhammaystiro intaas waajibaadka marka uu sameeyo sunnooyinkii iyo watatawucaat tatawuca iyo naafilada waa isku mid waa wixii sunno ah oo waajib aan ahayn khusuusan weliba gaar ahaan waa inuu ku dadaalo almu'akada fii awqaatihaa nawaafisha mu'akadka ah waqtiyadeeda naafila mu'akada fii waqtihaa hadduu la kulmo waa inuu ku dadaalo mustaciinan bilah soo ilaahay kaashanaa calaa ficlihaa samaynteeda soo ilaahay u wa calaa taxqiiqihaa iyo xaqiijinteeda wa takmiilihaa dhammaystirideeda wa ficliha calaa wajhi اlikhlaasi inuu sameeyo qaab ikhlaas alladii laa yashuubu kaasoo usan barxin laa yashuubu uusan barxaynin qaradun min alaqraadi nafsiya ujeedo ujeedooyinka nafta ka mid ah sumcadii iyo riyaai ay ka mid yihiin wakadalika waxaa lamid ah ila llahi ilaahi waa inuu ugu dhowaado bitarki lmuxaramaat inuu ka tago wixii ilaahay xaaraantinimeeyey wa khusuusan gaar ahaan allatii tadcuu ilayha nufuusu muxaramaadka naftu dadka ugu yeera oo ay jeceshahay wa tamiilu ilayhaa oo ay xaggeeda u iilane fayataqarabu ilaa rabbii ilaahi waa inuu ugu dhowaado bitarkihaa inuu macaasidaas ka tagoy muxaramaadkaas lilaahi ilaahay dartii uga tago kamaa yataqarabu ilayhi bificli lma'muuraat sida ilaahay ugu dhowaanaa waxyaabaha ilaahay u amray inuu sameeyo haddana waa inuu ilaahay ugu dhowaado wuxuu xaaraantinimeeyey ka tegistooda famataa wufiqa alcabdu addoonka marka la waafajiyo bisuluuki hada ariiq fi lcamal inuu waddadan maro wastacaana allaha calaa dalika ilaahayna uu kaashado aflaxa wa anjaxa waa liibaana waana guulaysanaa wa kaana kamaaluhu bixasabi maa qaama bihi min hadihi lumuur arrimaha aan soo sheegnay hadba inta uu kala yimaado ayuu kamaalkiisu ku xihan yahay wa naqsuhu bixasabi maa faatahu mina nuqsaantiisuna waxay ku xidhan tahay arrimaha aan soo sheegnay hadba inta uu ka tago wa ama alumuuru naafica fi dunyaa umuuraha nafciga leh adduunyada dhexdeeda miya falcabdu addoonka laabudda lahu min talabi risqi addoonka kama maarmo inuu arsaaqdiisa raabsado fayanbaqii waxaa fiican an yasluka inuu maro anfaca alasbaabi dunyawiya asbaabta adduunyada kuwa ugu nafciga badan allaa'iqati bixaalihi ee xaalkiisa u cuntama ile qofku meel walba kama shaqayn karo qof aan tijaarada ka shaqay karin oo ay u sahlan tahay inuu xirfadda ka shaqeeyo qofaa xirfadda xoogaa ay dhibay oo ziraacada iyo beerashadu ay u sahlan tahay waxaasoo dhan qof ay dhibay oo kalluumaysigu u sahlan yahay qof walba marka xaalkiisa wuxuu leeyahay laa'iqa u haw inuu ku dadaalo wadalika yakhtalifu waa kala duwan yahay biikhtilaafi innaasi sida dadku ay u kala duwan yihiin wa yaqsidu bikasbihi wa sacyihi waana inuu niyeysto shaqadiisa iyo camalkiisa marka uu samaynaya waa inuu u qasdo uu niyeysto alqiyaama biwaajibi nafsihi waajibka naftiisa ka saaran inuu u istaago ila naftiisu quudinay ka rabtaa wa waajibi man yacuuluhu dadka uu biilaa waajibkooda inuu u istaago waman yaquumu bimu'natihi iyo dadka kharashkooda uu asagu u istaagaa oo kharashkooda uu haayo inuu waajibkooda ka soo baxo shaqada noocaasa ee niyada noocaas qofku uu ku qabtay waa mubaax laakiin marka dambe cibaadadu isu bedelaa waa caadaadkii cibaadaadka isu bedelaayey ajiruu ka helaa shaqadii uu qabanayay biilkii uu biilayay dadka noocaas ajiruu ka helaa ajirkana waxaa keenaya deniyadiisa wayanwi alkafaafa walistiqnaa waana inuu u niyeysto inuu ka kaaftoomo oo uu ka deeqtoomo bitalabihi shaqadiisa uga kaaftoomo can alkhalqi ay can mas'alati alkhalqi makhluuqa inuu baryo waa inuu saas niyeysto makhluuq intuu baryi lahaa waa inuu shaqaysto shaqada uu shaqaysanaana waa inay niyadiisa ku jirto inuu makhluuqa uga kaaftoomo baryadooda wakadalika yanwi bisacihi sidoo kale camalkiisa iyo wa kasbihi shaqadiisa waa inuu u niyeysto taxsiila maa taquumu bihi alcubuudiyaat almaaliya cibaadooyinka maalka aan looga maarmaynin oo maalka ku taagan soo xasilintooda waa inuu u niyeysto ilan cibaado waxaa jirta maal aan ka maarmaynin cibaadadaas maalka aan ka maarmaynin maalkeedii soo xasilinteedii soo xasilinteedii waa inuu niyeysto maxaa ka mid a ah cibaadaadka maalkaan ka maarmi min azakaa zakadii wasadaqati sadaqadii waannafaqaat alkhayriya alkhaasa walcaama iyo waxbixinta oo meelaha khayrka lagu bixiyo ama caam ha ahaadeen ama khaas ha ahaadeen mima yatawaqafu cala almaal kuwaasoo ku xiran maal qof inuu xoolo haysto wayaqsidu almakaasib alطayiba waana inuu raadsado shaqooyinka fiicfiican mutajaniban lilmakaasib alkhabiisi almuxarama isagoo ka fogaana shaqooyinka xunxun ee xaaraanta ah famataa kaana talabu lcabdi wa sacyuhu fi dunya lihaadihi lmaqaasid aljaliila markii addoonka raadinta uu xoolaha raadina iyo shaqadiisa ay noqoto ujeedooyinka waaweyn oo aan soo sheegnay wasalaka anfaca ariiqin yaraahu munaasiban lixaalihi haddana uu maro waddada ugu nafciga badan oo uu isleeyahay munaasib bay xaalkaagu tahay waddadaas hadduu maro kaanat xarakaatuhu wa sacyuhu qurbatan yataqarabu ila allahi biha xarako kastoo uu sameeyo iyo shaqadiisu waxay noqonaya dhowaansho uu ilaahay ugu dhowaanaa wa min tamaami dalika waxaa ka mid a ah, anlaa yatakila alcabdu calaa xawlihi wa quwatihi wa dakaa'ihi wa macrifatihi inuusan addoonku isku halaynin xeeladiisa iyo awooddiisa iyo dhugtiisa uusan isku halayn dakaagiisa yani dhugtiisa iyo macrifatii aqoontiisa uu tusaale ahaan ganacsiga ama beerashada uu yaqaano waa inuusan isku halayn wa xidqii bimacrifati alasbaab wa idaaratiha iyo aqoonta dheer ama aqoonta durugsan oo uu leeyahay asbaabta maalka lagu soo xasiliyo iyo maamulitaankeeda aqoonta fogow u ley waa inuusan isku hadlayn bal yastaciinu birabbi rabbigi waa inuu kaashado mutawakina caleyh mutawakilan caleyh asoo tala saaranaa raajiyan minhu asoo ilaahay ka reejayna an yuyasirahu inuu u fududay liaysari lumuuri arrimaha kuwa ugu sahlan wa anjaxiha ugu guul dhow wa aqrabihaa taxsiilan limuraadi ujeedadiisana ugu soo xasilin og wa yas'alu rabbahu waa inuu rabbigii ka baryo an yubaarika lahu fii risqihi risqiisa in ilaahay u barakeeyo fa awalu barakati risqi risqiga barakada ugu horeysa waxay tahay an yakuuna mu'asasan cala ataqwa inuu noqdo mid lagu aasaasay alla ka cabsi waniyati saalixa iyo niyad fiican wa min barakati risqi waxaa ka mid ah an yuwafaqa alcabdu liwadcihi fii mawaadicihi alwaajib walmustaxaba risqa barakadiisa waxaa ka mid ah addoonka in la waafajiyo inuu maalka dhigo meel munaasib u ah meeshaasoo ama waajiba ah ama mustaxab ah ee meel aan fiicnayn hadduu dhigo maalinta qiyaame waa loo raacanaa wa barakati risqi waxaa ka mid ah allaa yansa alcabdu addoonku inuusan halmaamin alfadla fi lmucaamala markuu mucaamaloona ah oo uu dadka ganacsi la samaynaa inuusan nin adadag uusan noqonoo wax u ka tago tusaale ahaan hadduu qofka dayn ku leeyahay inuu wax u dhaafo haddii qofka uu isdha qofkan wax badan ma haysto wuxuu wax ku gadan lahaa waa ku yaryihiin inuu wax uga tago tusaale ahaan allah muxuu leeyahay walaa tansaw lfadla baynakum wax isu dhaafidda ilaahay wuxuu leeyahay ayaan la halmaamin fadliga dhexdiina ayaan la halmaamin bitaysiiri cala lmuusiriin dadka xoolaha haysta waa inuu u fududeeyo oo uusan kalarka ku dhegin ninkan hadduusan ahayn nin xoolaha meermeerina hadduusan ahayn hadduu xoolaha meermeerina de xaq uu leeyahay inuu kuleetiga ku dhigo xoolaheegiisi uu yidhaahdo ila nabigu sala allahu alayh wala ali wasalam muxuu yidhi madlu lganiyi dulmun qof xoola haysta ninkii wax ku lahaa inuu meermeeriyo isagoo xoole haysta waa dulmi qayb xadiis ka mid waxaa ku jirtay yuxilu cuquubatahu wa cirdahu in sharaftiisa wax laga sheego ayay xalaalaynay lana saa dulmi ku dhacay iyo in la ciqaabo oo qofkii waaliga ahaa meesha madaxda kaa uu ciqaabo xabsi uu geliyo ilan xoolihii asagoo bixin kara yuusan bixinayn wa indaari lmucsiriin iyo dadka waxba aan haysan oo deynka lagu leeyahay mucsir waa nin deyn lagu leeyahy aan iska bixi karin qofkaas waa inuu u sugo ilaa uu ka heli karo wuxuu daynka isaga bixiyo ilan allah wuxuu leeyahay wain kaana duu cusratin fanadiratun ilaa maysara ninka daynka lagu leeyahay hadduusan waxba haysan ilaa uu hanti ka helo waa in loo kaadiyo oo loo sugo wlmuxaabaati cinda albayci washiraa markuu wax sii gadaa ama isagu wax soo gadanaa beecaas iyo shiraagaas waa inuu muxaabaa sameeyo oo uusan meesha ugu dambaysa ku dhigin oo wax ka tegi karo bimaa tayasara wixii markaas u fududaado oo min qaliilin ama wax yaro aw kathiirin ama wax badan intii markaas u awoodo fa bidaalika arrinkaas buu yanaalu lcabdu addoonku wuxuu ku gaaraa khayran kathiiran fa in qiila haddii la dhaho ayulmakaasibi owlaa wa afdal shaqooyinka tee ugu mudnaan badan ama ugu fadli badan haddii la dhaho shaqo tee ugu fiican qiila waxaa leeyahay qad ikhtalafa ahlulcilmi fii daalika dadka ahlucilmiga waa isku khilaafeen fa minhum man fadala aziraaca waalxiraatha qeyb culummada ka mida waxay fadileen in wax la beerto oo wax la abuurto waxay dhaheen abuurka iyo beerashada waa shaqada ugu fiican sharci ahaan sharci ahaana laga hadlaa ayaa ugu xoolo badan culimmadu ka hadli maayaan yaa ugu wax soo saar badan laga hadli maayo laakiin shareecada islaamka marka la fiiriyo shaqo qofku uu ka shaqaysta yaa ugu fiican qeyb ka mid a waxay yidhaheen ziraacada iyo xiraasada wa minhu man fadala albayca washiraa qeyb ka midana waxay fadileen tijaarada iyo ganacsiga saa ugu fiicanay dheheen wa minhu man fadala alqiyaama bisinaacaati waalxirafi wa naxwiha qeyb ka midana waxay fadileen shaqooyinka gacanta laga qabto sinaacada iyo xirfada sida eh, qofku inuu farsame yaqaan noqdo inuu injineer noqdo inuu fuundi noqdo iyo wax lamid a taasaa ugu fiicanay dheheen qofku shaqadiisa iyo waxa uu cunaa uu dhiidka ka keensado wa kullu minhum adlaa bixujati mid kastoo ka mid a ah culummadaas xujadiisa ayuu tuurtay ilaa nin kasta daliiluu keenaa walaakin hada alxadiidu huwa alfaasilu nisaac laakiin xadiidkan ayaa doodaas kala faslina u le asaa kala saara dadkaas wa huwa annahu qaala nabigu wuxuu yihi sal l slam ixris calaa maa yanfacuka wastacin billaah wixii adiga ku anfaca oo xaaladaada munaasib u ah ku dadaal hadalkaas macnihiisu muxuu yahay ninkii tijaarada ay munaasib u tahay inuu tijaarada ka shaqaysto ninkii sinaacada ay munaasib u tahay inuu sinaacada ka shaqaysto ninkii ziraacada ay munaasib u tahay inuu ziraacada ka shaqaysto macnaha saasaa loola jeedaa uu leeyahay wanaaficu min dalika macluumun waxa waxtar kale oo kaas ah makaasibta ahna macluumun waxaa la ogyahay annahu yakhtalifu biikhtilaafi axwaali walashkhaas inuu kala duwan yahay xaaladda markaas lagu jiro iyo ashkhaastu siday u kala duwan yihiin fa من man takunu alxiraasatu waziraaca في fii caqihi dadka waxaa ka mid ah qeyb waxbeerashada iyo abuurashadu asaga ay u fiican tahay oo tijaarada ay uga البيع والشراء والقيام wa التي man yakunu في washiraau walqiyaamu bisinaacati alatii yuxsinu afdal fii xaqihi qeyb ka midana beeca iyo shiraha u fiican tijaarada qeyb ka u istaago farsamada markaas uu sida fiican u yaqaano inuu ummadda ugaga shaqeeyo falafdalu min dalika wa kayrihi kaas aan soo sheegnay midka fadliga badan alanfacu ayaa ah midka waxtarka badan kii marka u fadli badan ayaa anfac u ah falafdalu min dalika wakayrihi ama ziraac ha ahaado ama beyc iyo shiraa ha ahaadee midka fadli badan oo qofkas kasta fadli badan anfacu ayaa u waxtar badan kii wax utar badanna waa inuu ku dadaalo fa salawaatu llaahi wa fasalawaatu ullaahi wasalaamuhu salaada ilaahay iyo salaamtiisa calaa man axad korkiisa allaha yeelo ucdiya la siiyey jawaamicu lkelimi wa nawaaficuha kelimadaha kuwooda wax soo uruuriya iyo kuwooda nafciga leh wallahu aclam halkaas ka joogo